heeda hohoyaanay mahadabikaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiye subaho bulshadu ka dhex dumee cayaara kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel weliba aad joogtaan iyo si walboodna u maqlaysaan waxaad dhawaataan barnaamijka kulanka keyanan isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku aaseysan tahay aaaanka bisha agost sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah. dalka kanada in ka badan kun goobo ayaa lasoo wariyay inuu markaa qabsaday dabka ka kaca keymaha iyo qaybo badan oo kamida ah dalka iyadoo laga digayo inay kasii dari karaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan gariiga oo isna sidaasoo kale la daaradhacaya dhibaatooyin ku aadan dabka ka kacay keymaha qaarkiisna kusoo dhowaanaya magaalo madaxda waddankaasi ee atanis waad degeysan doontaan turkigana waxa uu doonayaa in p k k ay u aqoonsadaan argagixiso xubnaha ciraaq oo ay ku cadaadinayaan waad maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwa soo kordhaa xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegaysan doontaan anigoo cabdiciis ciid barada barnaamijka la socodsiin doona cabdiraxmaan kiisaa farsamayn doona mar ku soo dhawaada barnaamijka kulanka k waqtiga isbedelaye uman dhalaanin weydee wehelkay rumaado dadka laguma wiirsado cadadadiigu antedadka laguma wiirsado cadadadiigu cantee werweriyo jacaylba naftaylaa wadaage werweriyo jacaylba ma warban hayaa ma warban hayaa jacaylba naftayla wadaage werweriyo jacaylba naftayla wadaage mawarban haya mawarban haya dhegihii allawaaniya wedhaka maqle maaba oga waxaa joogtaa karaameel adigoon wisiisiin ooniguuhuna wayirixan walilaguma soo helo waxaad samoo kuweyde walilaguma soo helo waxaad samoo kuweyde wiirsan maaye walaalkay rumaadow ugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow wadaadeen mara wadaadeen mara wiirsan maaye walaalkay rumaadow ugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow wadaadeen mara wadaadeen bara wareersanye maxusoota dhaymaad idhaahdeen haddad waaya aragtee weligay intaan jiro aniga wayb weyntee adduunyada wixii nool sama laguma waare adunyada wixii nool sama laguma waare adna wal casigaagiyo intuu cilwadnaa xidhay adna wal intuu cilwadnaa xidhay ma warban hayaa ma warban hayaa wala casigaagiyo intuu cilwadna xidhay adna wala casigaagiyo intuu cilwadna xidhay ma warban haya ma warban haya heystii muxuu soo wataa waxaa ku luqeynaya fanaaniinta axmed moogad liibaani iyo axmed cali taramramle ereyada iyo muusigaystana xaaskale maxamed aadan dacar ruwaayaddii markuu farasaaray jacayl bay qayb ka ahayd waan heysihii la qabtay daafur bayna noogu hayd barnaamijka kulanka ka iran maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hsano haddan uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xog kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn ku qaybaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal ku bilaabnay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed doodishe ayaa waxa uu markaa kaga warbixiyey dadka soomaaliyeed iyo warbaahintaba khasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qaraxyo oo shabaab ay ku qaadeen saldhigga degmada kaxda ee gobolkani banaadir afhayeenku waxa uu markaa ka hadlay xilliga uu weerar ku dhacay iyo khasaaraha ka dhashay khasaaraha soo gaaray ciidanka dowladda iyo shacabka si guudba waa kan afhayeenka ciidanka booliska doodish eh, xalay kowdii iyo konton daqiiqo abbaara labadii saqdhexe labadii oo toban daqiiqa dhiman ayay khawaarijtu weerar naftahalignimo ah ku soo qaaday saldhigga booliiska degmada kaxda ee gobolka banaadir khawaarijta ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaa qarxa kaasoo ujeeddadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliiska iyo xaafadaha kale ee u agdhow ee dadka shacabka ah ee deggan goobtaas qaraxaas ay khawaarijtu u soo adeegsatay gaariga walxaa qarxa kadib waxay eh, eh, soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toosa ku soo qaadaan hase yeeshee ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliisiya militaar ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo saldhigga heegan eh, eh, ku ahaa ayaa khawaarijtii la falgalay iska caabiyey weerarkii naftahallignimada ahaa ee khawaarijtu ay saldhigga booliiska ku soo qaaday khasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada laba askari oo ka mid ah ciidankii halkaa khawaarijta kula falgalay oo ka difaacay iyo dhaawaca saddex kaleeto oo dhammaantood ahaa ciidankii ubabac dhigayay khawaarijta weerarka soo qaaday khasaaraha kale ee dadka shacabka a ah soo gaaray ma jiraan wax khasaaro ballaaro dadka shacabkaa ah soo gaaray laakiin keli ah xaafadihii ama guryihii ku dhowaa saldhig ragga ayaa rasaas dadka shacabka ugu tagtay sidaas daraaddeed laba qof ayaa dadka shacabka ana dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu inta shahiidana u naxariisto inta dhaawacana ilaahay noogu boogadhayo dhanka kale ciidamada saldhigga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiiyeen khawaarijtii oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba waxaan eh, eh, u tagnay goobihii khawaarijtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd meydadkoodaba ku jiiteen waxaa xusid mudan oo boyntiga ugu dambeeya ooaan maanta idinla wadaagayna ay tahay ujeeddada ay khawaaristu weerarka u soo qaaday iyo weeraradii kaleoo kan la halmaalay waxay ahayd in ay eh, attentionka weerarada goobaha furimaha iyo bannaanka magaalada looga qaaday iyo jabka xoogane ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado laakiin waxaan u sheegaynaa khawaarij iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay ku baacsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyaddu doctor xasan sheekh maxamuud aysan marna maxay ahayday eh, niyajabin doonin afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed doodishe ayuu ahaa isagu ka warbixinayay markaa khasaaraha iyo faahfaahinada ku aadan weerar qaraxyo ku bilowday oo shabaabka ku qaadeen saldhigga degmada kaxday gobolka banaadir dhinaca kalena gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la xiro fadhiyada baarlamaanka ee labada gole dhammaan xubnaha xildhibaanada labada golena looga baahan yahay inay qeyb ka noqdaan dagaalka dhanka al-shabaab ee ka socda qeybo badan oo ka mid ah dalka wuxuu tilmaamay in madaxweynihii qaranka xasan sheekh maxamuud uu dhusmareeb muddo saddex toddobaad ka badan u joogo sidii uu markaa qeyb uga noqon lahaa hogaanka dagaalka loogana baahan yahay dhammaan xildhibaanada labada gole inay qeyb ka noqdaan dagaalka lana soo hormariyo fasaxyada ay xildhibaanadu ay lahaayeen si markaa ay qeyb kaga noqdaan gulufka ka dhanka al-shabaab waa kan cabdixaashi cabdilaahi gudoomiyaha aqalka sare dagaal buu galay dagaal buu la galay al-shabaab oo waad arkaysiin xataa madaxweynihii hadda wuxuu fadhiyaa dhuusamareeb guddigii maxaa la yidhaahaa golaha shacab waxay ii sheegeen inayna kooram haynin oo kolkaa halkaasoo keliya lixdan baa joogaan la yidhi marka waxa weeye anu waxaabaan isleeyahay labadaa qalintay tashadaan fasixeenii aan soo qadinno oo muddadan hadda labada bilood labadii bilood aynu ka dhiganno fasax aan ka qayb galno dagaalkaa kulligeen aynu ka wada qayb galno dowladda oo dhan inaynu ka qayb galno dagaalkaa oo aan af iyo adin qof waliba wuxuu ku taageerayo inaynu ku taageerno anigu taladaas waan soo jeedinayaa kolley waxa weeye labada labada aqal ka wada tashadaanna way noqonaysaa guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi ayuu ahaa oo sidaad maqlayseen ugu baaqay xildhibaanada labada gole iyo gudoonkuba markaa inay qayb ka noqdaan dagaalka dhanka al-shabaab lana xiro fadhiyada baarlamaanka iyo kulamadaba dhinaca kalena hantidhoorka guud ee qaranka ayaa waxa uu markaa shil jiraad ku qabsatay muqdisho kaga hadlay arrimaha ku aadan xogo ku aadan nidaaminta hagaajinta xeerarka lagu ilaalinayo hantida guud ee dalku leeyahay ama dowladdu leedahay taa uu markaa qeyb kamida ah ka hadlay iyo arrimo kale oo xasaasi ah oo ay kamid tahay in markaa ay jiraan dekad lagu dhisay hantida umada oo ay kamid tahay garacad oo ku taal gobolka mudug puntlandna ay hore u sheegtay in iyadu ay iskeed u dhisatay balse hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu sheegay markaa in garacad dhaqaalaha lagu dhisay qayb ka mida ah ay ahaayeen dhaqaale ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin dhul dan guuda ay dowladdu lahayd ugu horeyn waa kan hantinoorka guud ee qaranka oo ka hadlaya markaa xerar iyo nidaamyo uu sheegay in lagu ilaalinayo hantida ummada shirkan jaraa-id waxa uu ku saabsan yahay hagaajinta maamulka hantida guud ee dowladda hubinta waafaqsanaanta shuruucda soomaaliya ee dhammaan heshiisyada u dhaxeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo shirkadaha shisheeyaha ah hubinta waafaqsanaanta shuruucda soomaaliya ee dhammaan heshiisyada u dhexeeya hay-adaha iyo shirkadaha wadaniga ah hay-adaha dowladda soomaaliya iyo shirkadaha wadaniga ah ee soomaaliyeed fulinta talooyinka hantidhowrista ee kusoo baxay warbixinta hantidhowrka ee sanad maaliyadeedka dhammaaday si waafaqsan qodobka tobaniyo koowaad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud sharci lamber toddobiyo toban soo baxay shaniyo labaatanka december laba kun sagaaliyo toban waajibka hantidowrka guud ee qaranka waxaa ka ah inuu sameeyo hantidowris madax bannaan si loo ilaaliyo hantida qaranka iyo inuu bixiyo talooyinka lagu xoojinayo isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta nidaamka maamulka maaliyadda dowladda si waafaqsan qodobada lixaad iyo toddobaad ee sharci lambar soddon iyo afar afariyo tobanka abriil kuniyo sagaal boqol toddobaatan iyo labo waajibka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxaa ka mid ah hubinta in hantida qaranka loo qarash ama loo bixiyey si waafaqsan sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo mabda'a beeqaaminta dhaqaalaha si waafaqsan qodobka toban iyo koowaad ee sharci nambar toddobiyo toban shan iyo labaatanka disembar laba kun sagaal iyo toban waajibka hanti dhowrka guud ee qaranka waxaa kamida inuu hubiyo habsami socodka maaliyadda waafaqsanaanteeda sharciga ilaalinta bii-adda iyo macluumaadka teknolojiyadda howlaha hubinta tayada iyo inuu dabagal ku sameeyo dhammaan hay-adaha dowladda hay-adaha madaxa bannaan ee gacanta ku haya hanti dowladdu leedahay ama bixiya adeeg caam ah oo ka ah adeegyada adeegyada guud ee dowladda mashaariicda shirkadaha dowladda iyo hay-ad walba oo qoondo ku leh miisaaniyadda qaranka laga kabo ama kaalmo ka hesha mucaawalooyinka dowladda waxaa kale oo kamid ah waajibaadkiisa diiwaangelinta dhammaan sharciyada heshiisyada diiwaangelinta waarantiska fa lixiyo hantida guurtada iyo maguurtada iyo deeqaha dowladdu hesho shan inuu ilaaliyo islamarkaana hubiyo dhowrista iyo ku-dhaqanka sharciga maamulka maaliyadda iyo miisaaniyadda dowladda isaga oo wada shaqayn kala yeelanaya dhinacyada arrimahaasi quseeyaan si kor loogu qaado loona xoojiyo xirfadda hanti dhowrista iyo maamulka maaliyadda baaritaanada dhammaan howlaha la xiriira dakhliga qarashka dhulalka iyo guud ahaan hantida dowladda guurta iyo maguurtaba lix si waafaqsan qodobka shan iyo soddonaad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa diiwaan gelinaya dhammaan heshiisyada ay hay-adaha dowladdu darafka ka yihiin heshiisyada aan laga diiwaan gelin hantidhowrka ee hay-adaha dowladdu darafa ka yihiin ama ay galaan waajibin iyo ku-xadgudub sharciga maareynta maaliyadda guud iyo sharciga hantidhowrka guud ee qaranka si waafaqsan qodobka soddon iyo sideedaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud farqadaha afraad iyo shanaad hay-adaha aan dawliga ahayn ee fuliya mashaariicda mid horumarineed iyo mid bani aadminimo ee laga maalgeliyey lacagta dowladda ayna ku jirto lacagta deeqbixiyayaasha waxaa mas-uuliyadda lagula xisaabtamayaa sargaalka idman ee hay-addaas dhammaan heshiisyada deeqaha dhammaan heshiisyada deeqaha hay-adaha dowladda dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ganacsiga ee dowladda waa in laga diiwaan geliyaa xafiiska dhowraha guud ee qaranka heer federaal heer federaal iyo heerka xafiiska hantidowrka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka si waafaqsan qodobka afraad sharci lamba toddobiyo toban shan iyo labaatan disembar laba kun sagaal iyo toban dhammaan dakhliyada dowladda ee laga qabto adeegyada ay bixiso dowladdu heshiisyada kirada dheef wadaagga iyo dhammaan dakhliyada lagu qabto magaca dowladda waxaa lagu soo xareynayaa lagana maamulayaa sanduuqa midaysan ee qaranka dakhliga dowladda federaalka waxaa ku jira dhammaan lacagaha ay qabtaan hay-adaha dowladda kuna yimaada kana yimaada canshuur kasta oo ay ku jiraan canshuurta dakhliga macaashka badeecadaha iyo adeegyada ganacsiga caalamiga ah axmed ciise guutaale hantidhowrka guud ee qaranka ayuu ahaa waa kan mar kale hantidhowrka guud isagoo arrimo kale oo xasaasiya ka hadlaya oo ay ka mid tahay in uu sheegay markaa hantidhowrka guud ee qaranku in dekeda garacad ee gobolka mudug laga dhisay ay qeyb ka tahay hantidii lagu dhisay hanti ay leeyihiin ummadda soomaaliyeed si gaar ah dhul dan guuda uu sheegay in lacag labaatan milyan oo doolar ah oo lagu gaday dhul ay lahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu daray dhismaha dekada garacad sidaana ay ku noqotay sida uu hadalka udhigay hantidhirka guud ee qaranka dekad ay wada leeyihiin ummadda soomaaliyeed halka puntland ay horey u sheegtay in iyadu ay ku dhisatay si isxilqaano iskeeda balse waxa uu markaa hantidhirka guud sheegayaa in dhaqaalaha lagu dhisay dekada ay ku jiraan hanti ummadda soomaaliyeed ay leedahay waa kan mar kale guud ee qaranka asigoo arrimaha ka hadlaya warbixinta hoggaansanaanta sharciga oo xafiiska hantidoorka guud ee qaranku soo saaray saddex iyo labaatan kuna saabsanayd laba waxaa lagu xusay in dhulal iyo dhismayaal dowladeed oo tiradoodu dhan tahay afar boqol soddon iyo oo ay leeyihiin hay-adaha la baaray sanadkaas oo ahaa shan iyo toban hay-adood ay ka maqan yihiin gacanta iyo maamulka hay-adaha dowladda ayna ku jiraan gacanta shirkado ururo iyo shakhsiyaad caadiya si haddaba looga baaqsado halis iyo khatar ku timaada dakhliga dowladda heshiisyada dheef wadaaga wadani iyo caalami canshuuraha ganaaxyada iyo kirooyinka iyo guud ahaan hantida qaranka loogana fogaado si xun u maamulidda bixinta heshiisyada adeega dowladda xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka oo ka kooban lixdan iyo sagaal hay-adood oo ku jira qoondada miisaaniyadda ee uu ansixiyay baarlamaanka federaalku sidan soo socota kow hay-ad kasta oo ka mida ah hay-adaha dowladdu waa inay hubiso in shirkadaha iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah ee haya hanti dowladdu leedahay ama bixiyo adeeg caam ah oo xiriir la leh dowladda inay heshiis rasmi ah kula jiraan shirkadahaas shirkadahaasi hay-adda asal ahaan dowladda wakiilka uga ah adeegaas guud ama hantidaba labo shirkadaha iyo ururada gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah ee maamula ama gacanta ku haya hanti ay dowladdu leedahay ama adeeg ay dowladdu bixintiisa mas-uul ka tahay ama ay ku leedahay korjoogtayn sida adeegyada waxbarashada maadiga iyo diiniga labadaba caafimaadka biyaha korontada gaadiidka safarka talxiiska adeegyada bangiga iyo dhaqaalaha dhoofinta iyo soo dejinta shirkadaha gaarka ah ee bixiya adeegyada amniga isgaarsiinta iyo teknolojiyadda fanka iyo suugaanta ciyaaraha iyo dhaqanka xiriirka caalamiga ah cilmi baarista ururada iyo xafiisyada sharciga iyo qaanuunka dhammaan shirkadaha iyo ururada gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka iyo shakhsiyaadka ka ganacsada maamulo ama ku lugta leh adeegyadaas waa inay hay-adda dowladda u qaabilsan adeegyadaas kula jiraan heshiis rasmi ah oo u oggolaanaya bixinta iyo maamulidda adeegyadaas islamarkaana siinaya hay-adda dowladda korjoogtayn nidaamsan waana in heshiisyadaasi ka diiwaangeshan yihiin ama laga diiwaangeliyo xafiiska hantida warka guud ee qaranka saddex dhammaan shirkadaha iyo ururada faa'iidadoonka ah ama u qaabaysan nidaamka ganacsiga waa inay ruqsad ganacsi ka haystaan wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka soomaaliya isla markaana labada heer ee dowladda ay kula jiraan wasaaradahoodu heshiisyo rasmi ah hay-adaha dowladduna ay ka diiwaan gashan yihiin heshiisyadoodu xafiisyada hantidhowrka guud ee qaranka heer federaal iyo heer dowlad goboleed hadba heerka heshiisku taagan yahay ama uu ku saabsan yahay afar ururada iyo hay-adaha aan faa'iidadoonka ahayn sida samafalka dhaqanka cilmibaarista iyo kuwa lamidka ah mid walba waa inuu heshiis rasmi ah la galo hay-adda qusaysa haddii uu ka howlgalo hanti ama guurto ama maguurto midii ay tahaba ay dowladdu leedahay ama uu hayo adeeg caam ah oo bixintiisa ay dowladdu mas-uul ka tahay shirkadaha ururada hay-adaha iyo shakhsiyaadka maamulo hanti dowladeed ama bixiya adeeg dowladdu bixintiisa ay mas-uul ka tahay ama ay ku leedahay korjoogtayn aan isaga oo aan heshiis rasmi ah kula jirin hay-adda dowladda u qaabilsan ama ugu xil saaran adeegaas waa inay la xiriiraan hay-adda dowladda u qaabilsan adeega ay bixiyaan ama asal ahaan dowladda u qaabilsan hantida guud ee ay maamulaan oo ay ku jiraan kumetelidda dowladda soomaaliya ee golayaasha kala giidisan ee adduunka ganacsi walba oo gaar loo leeyahay oo asalka maalgelintiisa ay qayb ka tahay hanti maguurto ah oo ay dowladdu leedahay ama lagu daray dakhli ama lacag cadaan ah oo ka soo baxday hanti qaran oo la iibiyey ama la kireeyey sida dekedda garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo ka mida kuwii ciidanka xoogga dalka ee gobolka mudug sida xeryaha kabidda iyo sinai oo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ku iibisay lacag ku dhow labaatan milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekedda garacad dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi ka mid yihiin hantidii dowladda dhexe ka hor qaadashada federaalka sidaas oo kalena ay yihiin xeryihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka ah oo maanta laba heer ah ay ka dhaxashay dowladdii dhexe waa hanti guud oo u dhexaysa dadka soomaaliyeed waxaana mas-uul ka ah dowladda federaalka gobol iyo degmo walba oo ay taal hantidaasi dhammaan lixdan iyo hay-adood ee dowladda waa inay hubiyaan in shirkadaha iyo shakhsiyaadka haya hanti ay leeyihiin ama maamula bixinta adeeg xiriir la leh ay kula jiraan heshiis rasmi ah ayna heshiiskaas ka diiwaangeliyaan xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka kadib marka ay helaan talada sharci ee xafiiska gareeqaanka guud ee dowladda si waafaqsan qodobka saddexaad xeer lambar toban iyo sideed kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lix guutaale hanti hantidhowrka guud ee qaranka ayuu ahaa oo isagu arrimo badan oo xasaasiya ka hadlayay oo qeyb ka tahay in hanti hantidhowrka guud ee qaranku sheegay markii ugu horeysay in dekeda garacad lagu dhisay hanti ummadda soomaaliyeed ay wada leedahay oo dhul ciidanka xooga dalka soomaaliyed ay leeyihiin oo la iibiyo gobolka mudug ku yaal qeyb kamida ah lagu dhisay dekeda sidaan ay ku tahay deked ummadda soomaaliyeed ay wada leedahay weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka yeerina waad nagala socotaan saaxiibayaal weli barnaamijka kulanka degeysanaysaan keenn oad nagala socotaan dhegeystayaal haddii marka aynu eegnona warbixinada arrimaha caalamkana dalka kanada waxaa leeyahay waxau ka mid noqday wadamada aadka oola dhacaya dhibaatooyinka ku aadan marka dabka ka kacay dhulka ku yaala keymaha ee wadankaasi waxaa lasoo warinayaa in khasaare badan uu ka dhashay oo marka ay aada dab u qabsaday marka la eego dabka dhul badan iyo guryo badan uu burburiyey oo ku yaala dhulka keymaha waxaa kanada la diiwaan geliyey inay yahay herkulkii ama dabkii qabsaday keymaha kii abid ugu badnaa marka la eego maadaama dad badan laga saaray guryahoodii tobanaan kun oo qofna laga daadgureeyey deegaanadii ay ku sugnaayeen ay u dhawaayeen keymaha uu dabku ka kacay ku dhow laba oo guri ayaa sidoo kale lasoo wariyay inay gubteen oo debku burburiyey markaa iyadoo qeybahan ay kamid yihiin kilowna halka loo yaqaano british columbia iyo deegaano kale oo dhulka keymaha ku yaala iyadoo welina uu kasii soconaya dabka qeybo badan oo kamid ah gobolada dhaca galbeedka wadankaasi canada waxaa la diiwaan geliyay in markaa dabkan uu dhulka uu gaaray marka laisku daro masaafo ahaan uu yahay toban milyan oo hegtar waana markaa masaafo dhul oo aada u ballaaran marka la ego waana tir aada ugu badan marka la eego dabkan marka loo barbardhigo toban meelood warbixintii ee la diiwaangeliyey keymaha sidaanoo kale dab uu kaga kacay iyadoo oo marka hay-adda loo yaqaano interagency forest fire center oo wax ka qorta arrimaha dabkun ay sheegayso in markaa kun lix iyo soddon goobood haatan uu dabku ka socdo oo ay gubanayaan dhul ah iyo deegaano kale oo kanada ka mid ah waxaana la aaminsan yahay in qaarkood markaa la kontarooli waaye amaba la xajidi waaye marka la eego khasaaraha inta uu la egyahay dabkan iyo sidoo kaleba saameyntiisa dhinaca kalena haddii aynu eegnana waxaa laleeyahay waxaa soo saaray war jaamacadaha ugu wanaagsan ama labaatanka jaamacad ee ugu wanaagsan caalamka waxaa leeyahay toban kamida ah jaamacadahan waxay ku yaalaan dalka mareykanka waxaa kamid a ah jaamacadahan mida loo yaqaano m i t university oo dalka mareykanka ku taala jaamacada kale ee loo yaqaano university of cambridge oo ingiriiska ku taala university of oxford oo iyana ku taal dalkaasi ingiriiska waxaa kaloo ku jira jaamacadaha kale ee ugu fiican caalamka dhanka aqoonta iyo tayadooda marka la eego iyo cilmibaaristooda harvard university stanford university oo intaba ku yaala mareykanka sidaasoo kale ingiriiska waxaa kaloo ku yaala jaamacad loo yaqaano imperial college london oo iyana kamid a ah jaamacadaha ugu tayada fiican dhanka waxbarashada marka la switzerland ayaa kamid a ah jaamacadda loo yaqaano e oo zurich ku taal oo dalka switzerland laga leeyahay waxayna kamid tahay jaamacadaha ugu horeeya dhanka waxbarashada caalamka marka la eego sidoo kale waxaa ka mid ah jaamacad iyana ku taala dalka singapore ee loo yaqaano national university of singapore iyana waxay ku jirtaa jaamacadaha labaatanka jaamacadood ee ugu fiican caalamka sidaasoo kale ingiriiska waxa uu ku leeyahay jaamacadaha kale ee loo yaqaano university of waa dhanka australia e university of melbourne iyo sidoo kale university of new south wales university of sydney iyana australia waxay mid tahay dalalka ugu horeeya dhanka jaamacadaha waxbarashada marka la eego warbixintan sidoo kale canada ayaa ku jirta oo university of toronto iyana waxay kamid tahay jaamacadaha ugu horeeya dhanka waxbarashada marka la eego sidaasoo kale mareykanka hadii aynu si eegnana isaga ayaa ugu badan oo tobanka jaamacadood ugu horeeya caalamka dhanka aqoonta waxbarashada marka la eego mareykanka ayaa ku jira kaalmaha hore waxaa ka mid ah jaamacadaha mareykanka ee dhanka ku horumaray cilmi baarista waxbarashada iyo teknolojiyadaba princeton university yale university caltage university carnel university university of pennsylvania university of chicago iyo sidoo kale kuwo kale oo kamid ah jaamacadaha ugu horeeya dhanka waxbarashada ay ka mid tahay u c p mida loo yaqaano waxayna labaatanka jaamacadood ee waxbarashada ugu fiican caalamka si guud warbixintan ay sheegaysaa in mareykanku uu yahay kan ugu horeeya dhanka aqoonta maadaama toban jaamacadood oo kamid ah mareykanku ay yihiin kuwa ku jira labaatanka jaamacadood ee lasoo saaray dalalka kale ee dhanka aqoonta iyo waxbarashadu ay sareyso waxaa kamid ah oo iyana dhowr jaamacadood kuleh warbixintan ingiriiska singabore australia switzerland canada iyo sidoo kale dalal kale sidaasoo kale hadii aynu eegnana tobanka wadan ee ugu aqoonta yar ee caalamka marka la eego sagaal ka mida ah waxaa laleeyahay waa afrika ayay ku yaalaan marka la eego wadamada ay aada u liidato dhankooda aqoonta waxbarashada soomaaliya marka la eego waxaay ku jirtaa ay kaga jirtaa afraad oo saddex keliya saddex dal oo keliya ayaa ka liidata dhanka waxbarashada dalalka ku jira marka la eego ee ugu liidata dhanka waxbarashada waxaa kamid ah benin geni ethoobiya soomaaliya chad mali niger burkina faso afghanistan iyo south sudan waxaa laleeyahay tobanka wadan ee ugu aqoontiir ayay ku jiraan marka la eego warbixinada ee dhanka waxbarashada oo waxay aada u liidata ayaa laleeyahay dalalkan horumarka ka jira dhanka marka la eego saaxadda waxbarashada weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan waad nagala socotaan dhegeystayaal aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiyo ii saar iina haye aabbo isu ku rabay rogal noqosho badanaha reer magale caashaqay ku rabay rogal noqosho badanaha raggunaaga jecelaa dumarkuuna uroona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana raggunaaga jecelaa dumarkuuna uroona raggunaaga jecelaa dumarkuuna uroona dagaal iyo colaad raagta badana israadshan anmaysu raacaan caashaqa runta ridaygu sida roon rabba oge wale aniga lay raraye kolawais reebaan badshaan dhanun ma isu raacaan caashaqa runtaa ridaygu wareeheyo caashaqa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabbaa oge wale aniga lay raraye Thank you. fule maalin reeya fanragragaysho badanaha ratigaana hayilahayn darashada kulite haddii uu ribada lugta beerka weheshado raxan reebka caashaaqu beerka weheshado raxan reebka caashaaqu ruux waa inuu daranaa raxmadii lafta maqan rugta beerka weheshado raxan reebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii lafta maqan maray ruugiyo laftay jaban irushe kalgacalkuye caashaqa runta ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge walaaniga lay rarayee maray ruugiyo naftay jaban wudushee kalgacalkuye caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabbaa oge waleaniga lay raraye kabsuuli rasamaalkii caashaqa qiimigiisi waxaa riday ee ka dhigay riqiiska waxaa loogu raadgaday saada cali warsame allah u raxmadaystaan ay ku luuqeynaysa naftu raaxa jacaylaha waxay ahayd laxtaalka barnaamijka kulanka ka ceylan heyse kale ayaa socda balse markan waxaad kusoo dhawataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhduna waa saddex iyo labaatanka bisha agoosto sanadka labada kun waa maalinta laba boqol ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol labaatan iyo cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadii labada kun iyo maxkamadihii islaamka ayaa ku dhawaaqay in la furay dekadda magaalada muqdisho oo xirneyd muddo toban sano ah maanta oo kale sanadii labada kun madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cagjar ayaa ku dhawaaqay calan u gaar ah soomaalida halkaasi degto sidoo kale waxauu isla maalintaasi sheegay in magacii hore ee loo yaqaanay dowlad deegaanka soomaalida itoobiya lagu bedelay magaca haatan la yiraahdo ee dowlad deegaanka soomaalida maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun toddoba boqol koob tobankii dowladda ingiriiska ayaa ku duushay dalka kanada maantaoo kalena sanadkii kun sideed boqol soddon iyo sagaalkii ingiriiska ayaa la wareegay dhulka shiinaha kadib dagaal uu kaga adkaaday maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afar xilligaasi ee jabaan ayaa ku biirtay dagaalkii koowaad ee adduunka waxaayna ku dhawaaqday dagaalka ka dhanahaa dowladii jarmalka maanta kale sanadkii kii naasiyiintii sofiyeedka iyo kuwii jarmalka ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed maanta kale sanadka markuu ahaa dii dowladihii ku wada jiray ururka jaamacadda carabta ayaa samaystay heshiiskii ugu horeeyey ee iskaashi dhanka ciidamada ah ugu dambayntiina maanta oo kale ee sanadii kun sagaal boqol hogaamiyihii waagaasi ee ururka al qaacida xusaama bin laadi ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanahaa dowladda maraykanka guud ahaana waa egaintaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan xubintii maanta o kale maxaa ka dhacay oo qayb ah barnaamijka kulanka markasta waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan ilaaheenna weynba amarkiisu fulaya inaad adigu talisaad ayaa mahanismu awooday waar wallaweynay muuse bixin wakhtigiisu dhammaaday miyaa maqasheen buu hadda shabaab meela ka tali karaan ma jidho miya sagxadda waa dunyo ileelaya malahe u bixi baxayow sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday aryaadhaha nimanku toban iyo shan sanay ummadda dhibaayeen inay ordaan maahina cagaha dhulka ku celiyeen askaysina ha yeesheenoo rag ka dhiga keenoo keliya heesu yeeleen xaytaa wuxuu orod badana bartiyo wadnahaa bartiyo wadnahaa bartiyo wadnahe isku qabo ayba lamareehe war nimanku in la fiiriyo bisay u bahnaayeen war lafta gareen baa kuu sheegay isagaa eegi lahaa war horta nimanku jahaadaan ku jirna ay dhihi jireene jinna lagu ordaa al-shabaab hortood abadkayma maqal war horta calidhaale shirkii jira idma gabay xagee ka baxay waa soo lama odhan awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay ubba waadan sunna matahriir hayaa war aadan sunne walbo fulin dhammaada tikid u jartay amaa laga waalayhe war macalxaasaskii carruurtii kama soo tagan war amiirkii daacish abubakar binkhdaari markuu ogaaday inaanu badbaadayn ayuu carruurtiiyo naagihiisiiba isku qarxiyey yeelan kale harin buu yidhi dee warbowgakaasi cadaalad buu ahaa warratin balaayo ninkii reerhaanta u weynuu kala dega allaylahee balaayoy nin baadbaada haysto allaylahee balaayoy kuu baahday adigo kuu baaqay waa nacas hadday nabaadu baado allayna heebalaayoy inkaan kuu birdhigiine ka baxsadayna waa fulay war adinkadan waxaad ka tagteenoo maanta taagan allayna heebalaayoy baroor noqotay guusha aryaa adiga naftirkaaguna waxaad ka tagtay allayna heebalaayoy laysku baray daraada war kalemaanay war mahaysiine dagaalkii waa kululaaday balaayo ninkii doontaana waa helayaaye gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu yidhi kulamada labada aqal ee baarlamaanka waa in la joojiyo dagaalkana laga qayb qaato oo aan loo kala harin sababtoo ah waad ogtihiin madaxweynihii inta maalmeed uu furinta fadhiyo marka waxaan filayaa war haray inuusan jirin mar haddiiba baarlamaankii dagaalka galayaan madaxweynihii markuu amar baxshe jiidda hore aaday oo ciidan uu urursado aarmi badan qaatay iyadoon dagaalkii la gelin bay ordahayaane war bashiiroo maadaan cabdulla ka maqli jirin ayaamahan ma aragteen amiir shabaaba oo ordaya war waaqlow waa yaabe maantana mashiiri baad keentay waar weli gooja cadda laguma kala bixin anna haybsamay baratay hoolabay ma loo roga sheekadu war bashiiroo warmaya sida nimanka dhinac kasta daadku ka soo galaa lagu yidhi aryaadhaha samigay cabdullah isaguna soo dhegadhegeeyo wuxuu yidhi shabaabku waxay dhaheen ariirimaanka caymaana iyo cuulays ciriya dhulka ariirimaanka war shabaab inta goorigoor tahay waxaan odhan lahaa dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan daadku kula tegin war khawaariji waxay ka maraysaa allahayow dalmaaqaan allahayow dadmaaqaan qoridaad wadaanahaye dow yahayga raarido war soo lama odhan intaad qaaday xumba cuskay ee bashiirow nin boosaasa joogo biyo kuluule tegino soo booqan waa badow war kalamaanay hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise buutaale wuxuu yidhi dekeda garacad waa hanti qaran lamana kala xigo sababtoo ah laba xero ciidan oo gaalkacyo ku taallay oo la gaday lacagtoodii baa lagu dhisay buu yidhi waa la tahay war federaalka iyo buntland waayahan xiriirkoodu ma fiicnayne guutaala ma uga sii darayaa war guutaaladhali dhallinyaradii xafiisyada fadhido musuqa ku soo eedeeyey haddii maxkamad la soo saaray miyuu isridanina waad soo qaban kartaa warma bashiir dheeraan ku dhihinbo waa la tahay war anigu markaan dhegaysto warka guutaalo waxaan is idhi dhacdo kasto ay maqashay sheegi jirtay mahoryanimadii iyo hantidhowranimadii buu isku khalday war kalamaanay haddaa ka bixi waysaan afaaraa guutaale waxaan ka baqayaa kalamaana inuu yidhaa waa hanti qaran maumayada beenataasi sawgeedku hanti qaran ma aha war bashiirow adiga laftarkaaga aa kula tahay waa dhiyaaraheen guutaale muxuu geedka ku maagay war waaqlow guutaale haddii uu buntland ku eedeeye iyo xeryo ciidanuu federaalku maamulo inay ku tagrifashay ha sugi waayen mar dhowna muuse bixiyo somalilan buu musuq ku soo eedayn doonaaye waalwallo weynay masaajidka ciyaarta ka daaye war intiraaf miyaadna rabin waryaa tanoo kala arkay war wixii musuq maasuq mudushow ka dhex gaystaan maalmahan ku ogayne maxagguu nala aaday warbawa garacad kismaayaa ka dhaweyday war anigu waxaan qabaa hadalka guutaale inuu kaambeyn u ahay madaxweyne siciidani baga allayle muuse kaambeyn waa u baahnaa war kalemaanay war mahaysiine saldhigga degmada kaxda ee muqdisho xala waa lagu soo dheelmadaa la yidhi xantuna waxay sheegay sheegaysaa taliyihii saldhigaas halka uu ciidanka dagaalamaya garab sii inuu cagaha wax ka dayey nimaan cabsan waa loo cabsadaa miyuu yidhi o magaari qarax isu dhigi lahaa waar ma lambar fayf buu geliyey war kalemaanay war maysiine cadijayta madaxweynaha hiiraan steed ayuu weli ku dhegan yahay madaxweyne maridhaa miyuu weli joogaa war beledweyne dhinaca rabshaduhu ka dhaceen waa hir shabeellaa la yidhi warbow beledweyne goormaa la qaybiyey war meel kastoo madaxuu ka dhac waa qaybsantaa naw waar taayadaada qaatayba warwar ma haysaane madaxweynihiioo kaartada ciidanka loo soo bandhigay jig inuu saara xantu sheegaysaa ceelbuurna doona afartan dhinac baa laga soo geli doonaa baa la yidhi saacada kadib ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay caynkiisa leedahay warxabad baa ka dhacaysaa lagu yidhi macelceliso hadalku runta kama cabsoote carab dalab le calool walaacsan kugulama cawayse waar waxaad ka tagtay xubintii kalamaan aad maqlayseen dhinaca kalena ugu yaraan laba ruux oo rayada ayaa geeriyootay tarakran dhaawac ee soo gaaray kadib markii diyaaradaha dagaalka ruushku ay duqeeyeen qeybo ka mid a ah dalka siiriya gaar ahaan waqooyi galbeed wadankaasi waxaa sidaa sheegay xukuumadda siiriya iyadoo markaa muddooyinkii lasoo dhaafayna ay kordheen duqeymaha ruushka uu ka fulinayo qeybo ka mid a ah wadankaasi siiriya waxay duqeynta ka dhacday halka loo yaqaano ary oo iyadu markaa u dhow magaalada idlib oo ah magaalo madaxda gobolkaasi waxaana markaa ay sheegayaan wararku in tiro kale oo dad riyadan ay dhaawacmeen dadka dhintay waxaa kamid a ah qof weyn iyo sidoo kale oo da-ah iyo sidoo kale wiil yar oo lix toban jir ah sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha xukuumadda syria sidoo kale sida laga soo xigtay ku-xigeenka agaasimaha hay-adda loo yaqaano white helmetis oo iyadu ka shaqeysa arrimaha gurmadka deg dega waxay sheegeen in shan ruux kale oo rayid ah ay ku dhaawacmeen marka la eego duqeymahan waxay shaaca ka qaadeen inaysan meesha joogin xubno hubeysan oo ruushka kasoo horjeeda ilaa haatanna aan la ogeyn sababaha keenay in ruushku uu markaa duqeymo ka fuliyo qeybo kamid a ah ee deegaankaasi marka la eego waa waqooyi galbeed wadanka syria eh iyadoo walaaca ugu badane la qabana uu yahay in dadka khasaaraha soo gaaray ay u badan yihiin dad rayada dhinaca kalena griiga iyana waxaa laleeyahay dab ka qabsaday qeybo kamid ah ama ka kacay keymaha wadankaasi waxa uu ku dhow yahay inuu saameyn ku yeesho magaalo madaxda wadankaasi ee atenis boqolaal debdemiyaalah ayaa waxa ay dadaal ugu jiraan halgan ugu jiraan sidii ay u gabagabeyn lahayn ama u damin lahaayeen dabka ka kacay keymaha waddanka greega iyadoo lasoo warinayo in saameyn ay ku yeelanayaan ama u dhow yihiin dabka marka la eego magaalada atanis ee caasimadda wadankaasi greega waxaa jirtay in khasaare ay ka dhasheen dabka oo siddeed iyo toban ruux lasoo wariyey in laga soo saaray meydkooda qeybo kamid ah waqooyi bari dalka greega oo ahaa goobaha ugu badan ee dabku uu ka kacay guudahaan wanaginta dhegeystayaal barnaamijkii kulanka aad kala socoteen k n n gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa isuu ku luuqeeya fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi heestii beniraad male intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo qaaliya ma noqoto runka baan riyaaqo ruuxaani ismi raadkeeda buraye anigio raxmo qura ayaa rub isla joogane yaad male hooyada ani wayga taagte siqiila ii qoray hageed buu ku raarmo reesgaari waa la cadeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte ladmale delalaw dunmooda premo gugu urusheeo dadla horaybane badda oo isrogiyo biyuhu rarka joogaan baygu roga wareegsane guushaneed kitaabkiyo cutubtiyo qur-aankii wan ku raysan waayearabi lagama quuse way i e ruux eenirad male dheelalawdun mooga